وشرح كتاب جمع النهاية في بدء الخير وغاية للإمام عبد الله بن سعد بن أبي جمرة رحمه الله رحمة واسعة وهو مختصر, مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو الكتاب الثاني وهو الكتاب الثاني من برنامج متون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس من الحديث النبوي الشريف بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين mahadda alle iyo salliga nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam kadib cashirkan waa cashirkii saddexaad ee kitaabka matn ibn abi jamra almukhtasar lisaxiix imaam albukhaari fadhigii saddexaad weeyaan habeenkii saddexaad waxaana ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala xadiidka lixii soddonaad can cabdiraxmaan ibn abi sacsacata alansaariy uma almaaziniyi can abiihi anahu ahbarah ana aba saciidin alkhudri qaala lahu inii araaka tuxibu alhanama walbaadiya فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن وحال وريي ibnu abi sacsacata cabdiraxmaan ibnu abi sacsaca aabbihii waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan ibna cabdillaahi weeyaan ibnu abi sacsaca waa awgiis laakiin isaga magaciisa waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan aabihiina waxaa la yihahdaa cabdillaahi awowgiina waxaa la yihahdaa abi sacsaca ayaa la yihahdaa weyaan alansaariy uma almaaziniy kasii ahaa can abiihi wuxuu ka wariyey cabdillaahi ibni abi sacsaca ayuu ka wariyey weeyaan annahu cabdullaahi ibni abi sacsaca ahbara wuxuu u sheegay ana abaa saciidin alkhudriyi ahaa saxaabigaas qaala lahu inuu u yidhi innii aniga araaka waxaan ku arkaa oon kaa dareemay tuxibu inaad aad u jeceshay alhanama ariga inaad aad u jeceshay walbaadiyata baadiya inaad aad u jeceshay ayaan kaa dareemay oon ku arkay weyaan fa idaa kunta haddii aad ahaato fii hanamika arigaada aw baadiyatika baadiyahaada aad joogtid oo fa adanta bisalaati salaada aad u aadinto farfac sawtaka codkaada farfac korqad sawtaka codkaada binnidaai aadaan kor aada ugu qaad weyaan fa inahu maxaa yeelay laa yasmacu ma maqla madaa sawti lmuadini muadinka sawtkiisa meeshuu gaaraayo almadaa waalghaaya meeshuu sawtka muadinka gaaraayo ma maqlo jinnun jinni ma maqlo walaa insun bini aadana ma maqlo walaa shayun wax kalena ma maqlaan walow jamaad dhagax iyo ha noqdeena ilaa shahida lahu markhaati kacaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dhammaan waa u kacayaan jinnigii insigii geedihii hawadii wax alla wixii muxuu ahaa codkaas u gaara maalinta qiyaama u markhaati kacayaan inuu ilahay dartii u aadimay salaad ilahay dartii u dukaday waa shuhadaa taagan oo kharash aan kaaga bixin weyaan qaala abu saciidin wuxuu yidhi samictuhu min rasuuli illahi sal allahu aleh waali wasalam xadiidkaas marka waa xadiid waadixa qofka muadinka ah meel kastoo joogta haddii marba aad inaad adinta ay noqoto inta aad awoodi karto kor u qaad wax alle wixii ku maqlan ay ku markaati cayn maalinta qiyaama xadiidka soddon iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslem rasuulka alleh qaala wuxuu yidhi rasuulkeenna low yaclamu hadduu ogsoon yahay annaasu dadka ay ogsoon yihiin maa fi nidaa'i aadaanka wixii ku sugan oo ajar ah io wasafi alwali iyo safka hore uma lam yajiduu aynan helaynin ilaa an yastahimuu calayhi inay qori tuurtaan ay u qori ritaan ma ooyane lastahamuu waa u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri kulaylku socodka kulaylka oo lagu socdo oo salaada jumcaha loo kulayl socdo wixii ajiroo ku sugan haddii ay ogaan lahaayeenna lastabaquu ilayhi way u tartami lahaayeen oy u baratami lahaayeen walow yaclamuuna haddii ay ogaan lahaayeen dadka maa fi lcatamati cishaha wixii ku sugan oo ajar ah iyo wasubxi salaada subax wixii ku sugan oo ajar ah la aatowhumaa way imaani lahaayeen cishihii iyo salaada fajar walow xabwan gurguurashaha ku yimaadeen saasuu nabigeen caleyh afdal salaat waska tasliim xadiidkan wuxuu caddaynayaa fadaaisha uu leeyahay aadaanka aadaanka fadliga uu leeyahay almuadinuuna aطwal الnaasi acnaaqan ywma اlqiyaama dadka muadiniinta maalinta qiyaama iyaga ayaa muxuuaha agga qoorta dhirarka ugu qordheer weyaan ummaddan o dhan oo salaaday timid iyagaad ilahay sabab u dhigi subxaana wa tacaala fadli badanna waa lagu sheegay baab sahlan ma aha sida dhabtaa marka waxaa weeyaan muadiniinta fadligaas iyo fadiiladaas weyn ay leeyihiin kadalika waxaa la fadli asna asafu alwalu safka koobaad iyo wax ku suganna wax sahlan maahan nabiga calayi salatu salaam marka fadliga aadaanka ku sugan oo ilah dartii loo adimo iyo fadliga safka hore la gala fadliga ku sugan iyo dareenka qofka uu dareemi karo xataa iminaanu alqalb wainshiraaxuhu haddii ay dadka ogaan lahaayeen way u baratami lahaayeen wayna u qorotuuran lahaayeen oo hawl dheera loo mari lahaa iyo saf dheera loo geli lahaa marka laakiin ogaanteedii ayaa yar amaba waa la ogy lakiin lagu camal fala ayaa yaraatay weyaan kadaali inkastoo masaajidaha ay kala duwan yihiin oo hadda masjidkeenano kale bifadlilah caza wajal baratanka safka hore wax sahlan maaha waxaa laga yaba qofka haduu yimaado waqti hore inuusan helin hada fadlu min allahi caza wajal marka tan labaadna waxaa weeyaan waxaa nabiga calaih salaatu salaam sheegayaa qofka inuu wakhtiga kulaylaha salaadaha u soo baxa wadankeenan alxamdulilah waddan iska qabooban dhexdhexaad weyan lakiin waddamada qaar aaday wakhtiga duhurka oo kale aad iyo aad baa muxuaha qorraxda ay kulosha heer qofka uusan xataa socon karin marka wakhtigaas fadliga ku sugan haddii ay ogaan lahaayeena nabiga sal allahu alay slam wuxuu le waa loo tartami lahaa tan saddexaadna cishaha iyo salaadda fajir fadliga ay leedahay ayuu xadiidka cadaynayaa xadiidka soddon iyo sideedaad can abi qataadata waxaa laga wariyay alxarit ibn ribciy weeyaan oo soo marnay xalayto qaala wuxuu yidhi abu qataada baynamaa waqti naxnu annaga nusalli aan la tukanayna maca nabiy nabigana sala allahu alayh waalihi wasalam id samica wuxuu maqlay jalabat arijaali rag gurdintood ayuu maqlay gurdinta ragga waxaa weeyaan in la socda almashyu wa ikhraaj sawti min alarjul aswaat arijaal bisababi xarakatihim wa dadka markay degdeg uu ku jiro orodna uusan ahayn laakiin qofka meel uu tiigsana tiigtaas ayaa waxaa ka baxaysa sawt oo cagihii dhulka lagu dhufanay wixya muxuuah sawt soo saarayaan sawtka ayaa waxaa dhihi aljalaba ama gurdin waxaa tihahdaba idaa samica id samica nabigu wuxuu maqlay jalabata arijaali rag gurdintooda ayuu maqlay falamaa sallaa markuu nabigu tukaday qaala wuxuu yidhi maa sha'nakum war maxaa idin daaray qaaluu waxay idhan istacjalna ila asalaata nabi allow salaadaan u degdegsanay qaala nabigan wuxuu yidhi calayh salaa slam falaa tafcaluu hase hayeelin arrinka asaga ah idaa ataytum asalaata salaadda haddaad timaadaan fa calaykum waxaa dushiinna ahaatay ood laasintaan bisakiinati xasillooni famaa adraktum waxaad soo gaartaan fasalluu tukada oo imaamka la tukada wamaa faatakum wix idinka taga ood gaari weydaanna fa atimuu dhammaashatirta oo soo qaday ayuu nabigeenna calayh salatu salaam xadiidkan wuxuu ka warramayaa masjidka haddii la imaanayo in lagu yimaado si tartiiba si degan ilan allaad la kulmaysa subxana wa tacaala allaad la hadlaysaa marka adoo khushuucsan inaad timaado ayaa muhiima laakiin haddii aad soo digdiglayso waxaa dhici karta in takbiirta xataa adoo niyeysnayn aad allah akbar tidhaahdo waxaa dhici karta salaaddii marka fadli badan inuu khushuuci kugu dhaafo marka intii aad ka gaari karto horaan u dadaal oo qofkii inu horaan u dadaalo oo salaaddii marka la adimaba uu masjidka yimaado ood ku sifooba sida noo imaan doonta insha allah caza wajal warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid uu noqdo qofka oo todobadii loo harayn doono maalinta qiyaamo uu ka mid noqdo waa sax laakiin haddii ay dhacdo inaad mashquushay inaad soo dahday inaad soo degdeglaynin ayaa haboon saas ayaana fadli badan khushuuca salaada iyo ruuxdeedana arrintaasa ku fadli badan weyaan xadiidkan wuxuu daliil u yahay jamhuurta jamhuurulculamaa waxay qabaan qofka hadduu juz aad u yar kasoo soo gaaro salaada waxaad ka soo gaartay imaamkiioonan assalaamu calaykum dhihin haddii aad soo gaartood allah bartirood la xirato kadibna uu yidhahdo assalaamu calaykum qofka isaga in fadligii jamaacada loo qora ayay mxuah qabaan weyaan jamhuuru ahlicilmi laakiin waxaa jirta qolo qabto oo laga raajix yahay qofka waxaa loo qorayaa fadliga salaada jamaacada idaa adraka rakcatan kaamilatan rakca dhammaashatir markuu haleelo ayaa loo qori laakiin warkooda waa laga raajixsan yahay xadiidka nabiga cala sla slam ayaana umarkaadka ee jamhuurta xadiidka soddon iyo sagaalaad can abi qataadata waxaa laga wari qal wuxu yih abu qataada qaala rasuulu lah rsulka al wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam idaa uqiimat isalaatu salaadda haddii la aqimo falaa taquumuu ha kacina xataa tarawnii ilaa aad iga aragtaan wa calaykum dushiinna ha ahaato bisakiinati xasilooni iyo walwaqaar xabni culays ayuu nabigan leh aleh salatu salaam xadiidkan waa xadiid aad aan ugu baahanno imaamka haddii muxuu ahaa uusan imaan in la istaago nabigeena wuu diiday caleh salatu salaam ilaa laga arko imaamka inaan la istaagin marka arrinta iyada waa arrin soo noqnoqoto in marka laga digtoonaado amarkaas la qaato wax loo baahan ya weyaan ibn cunayska iyo mxuu ah xasiloonidana wax loo baahan ya weyaan xadiidka afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra uqiimat isalaatu salaaddii ayaa la aqimay fasawa naasu dadki waxay simeen sufuufahum sufuuftii ay simeen fakharaja rasulla rasulka alla soo baxay sala allahu aleyh waali wasalam gurigiisuu ka soo baxay ilan diriishadda masjid nabowi diriishadda iyo guriga nabiga waa issaarnay albaab yar ayaa ku oli jiray nabigeena ala sla slam markuu salaada soo baxayo halkaas kusoo bixi jiray xitaa mararka qaar wuxuu samayn jiray isagoo muctakifa inuu intuu madaxa bixiyo kadibna caaishaay halkaa ugu shanlayso tima oo igu saliidaysa dheci jirtay saasuu ugu dhaway markii salaada la aqimay uu nabigu soo baxay alayhi salatu salaam nacam fataqadama kadibna nabiga uu hormaray oo safka ayuu galay weyaan meesha uu dujin lahaa mixraabki iyo meeshu mixraab desaan ma jiri jirin laakiin meeshii lagu dujinaya imaamku istaagi jiray ayuu istaagay fataqadama uu hormar nabigan alai slat slam wahuwa junuubun isagoo janaabo qabo wa huwa junuubun isagoo janaabo qaba oonan soo qabaysanin uma qaala wuxuu yidhi calaa makaanikum booskiina laazima oo halkan taagnaada farajaca nabiga wuu noqday marka oo kadibna waa soo qabaystay uma kharaja wuu soo baxay nabigan cala slat slam wa madaxiisana yaqturu isagoo uu da'a maaan biyo u ka da'a fa kadibna nabigeena wuu dujiyey bihim ayaga ayuu dujiyey xadiidkan nabigeena sal allahu aleh waali wasalam safkuu muxuu ahaa safkii alla taagay salaadyaal aqimay wuxuu yimid mxuu ahay mixraabkii ama meeshii mxuaha salaada lagu dejinaa imaamku ayuu yimid kadibna wuxuu xasuustay inuu junub ahaa inuu janaabo qabay kadibna wuu noqday nabigan ala sla slm halkiina jooguu yidhi soo qabaystay isagoo madaxiisi biyi ayaanu yimid salaaddii dadka bixiyey xadiidkan waxyaaba badan oo la mid ayaa mxuu ahay aan soo marnay ama soo marila mari doona insha alla caza wajal in nabigeena ala sla slam wax badan la hilmaamsiiyo in wax badan la hilmaamsiiyo waxyaabaha iyagana masaalix badan baa ku jirta waxaan soo marnay xalito dulyadayn qisadiisii lam ansa walam tuksar tanna waxaa weeyaan nabigan cala slat slam inuu jaraabo qabay u hilmaamay meeshuu yimid hadafka maxay tahay dadka saasaa kudhacayso haddii marka khaaan oo kale usan dhicin oo gafkaan usan dhicin kadibna ayna qabsato maxaa la samayn ijtihaad wuxuu le sheekh hebel saa hala aado sheekh hebelna saa hala sameeyo caleyhi marka waxaa dhaca khilaaf iyo dhibaato sidaa darteed allah subxaana wa tacala wuxuu ugu talagalay in nabigeenna waxyaaba badan ficilkiisa lagu saxa tan marka taasay ahayd qofka marka haddii imaamka uu yimaada masjidka uu safki galo kadibna u xaqiiqsado inuu janaabo qabo ama uu yahay faaqid uhuur inuusan ahuur inuusan weyse qabin waxaa weyaan haddii meesha uu kasoo weyse qaadan karo amaba muxuu ahaa meesha uu ka qabaysan karo meel dhow ay tahoon fogeen waxaa weyaan waxa u bannaan inuu yidhahdo calaa muxuuaha makaanakum halkiina jooga taagnaada sabarkaas kolley waxaan filayaa soomaalida inuu adkaan doono halkiina taagnaada toban daqiiqa shan daqiiqa kadibna uu muxuu ahaa aada meeshii soo qubaysto soo wesaysto kadibna uu salaad dadka geliyo oo haddii meel suuragal oo dhow ay tahay haddii laakiin meeshii meel fog ay noqoto waxaa weeyaan qofka ugu dhow oo salaada bixin kara ayuu marka muxuua salaada gelinaya weyaan xadiidka afartan iyo koobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi abu hurayra can abi hurayrata waxaa laga wari radi allahu tacala canhu can inabi nabigana wuxuu ka wariyey sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi sabcatun todoba yudiluhum allah allah u hareeyo oo har iyo hoos siiyo fii ilii harkiisa ay ili carshihi riwaayaad kale caddaynayaan carshiga alle hooskiisa ayuu rabbi ugu hareeyaa yowma maalin laa ila har uusan jirin ilaa diluhu diliga alle oo carshigaas diligiisa waxaan ahayn maalinta uusan har kale jirin raggaas waa kuwe alimaam alcaadil waa ninka imaamka oo madaxda ah oona cadaaladda ku dhaqmo imaamkaas ama ha noqdo alimaam alcaam imaamka caamka ah oo muslimiinta dhan madaxdu ah boqorka madaxweyne ha noqdo amaba imaamka oo juزiye mucayan imaamka ah ha noqdo weyaan kan labaadna washaabun waa qof dayar oo dhallinyaro ah oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati rabbi rabbigiis cibaadadiis ku barbaaray salaadii soomkii cibaadadii kale qur-aan akhrintii taqwadii alle dikrigii wixii ku barbaaray saas ayuu marka muxua ku koray isna waxaa weeyaan toddobadaas ayuu ku jiraa weyaan warajulu nin oo qalbuhu qalbigiisa mucallaqu bilmasaajid xageed ka imaada masjidka xageed u socotaa masjidka war salaadii ma la gaaro war waa la adim waakada qalbigiisa wuxuu ku qodban yahay almasaajid kan kale kuwa kale warajulaani waa laba nin oo taxaabaa isu jeclaadeen fi llaahi fii ajli illah alla dartii isu jeclaadeen ijtamacaa ku kulmeen calayhi calaa xubi illahi caza wajal jacaylka alla ay ku kulmeen watafaraqa calayhi ilahay xubigiisa waa ku kala tageen walow laxda waaxida haddii qof aad masjid ku kulantaan tusaale ahaan ood ilaahay dartii u jeclaato kadibna halkii asaga ahaa intaad jacaylkiinni ilahay dartiis iyo adduun iyo fulaan iyo qabiil iyo saaxib iyo business iyo ay ku jirin ilahay dartii isu jeclaateen kadibna aad wada sheekaysteen isjeclaateen kadibna ku kala tagteen weligiin damaan is arkin way soo gelaysaa weyaan haddii dee isla barbaarteen oo istaqaaneen muddo dheer ay arrintaa qaadateen kaba sii wanaagsan weyaan taxaaba fi ijtamaca caleyh watafaraqa caleyh wa rajulu oo alabatu ay codsatay imra'atun haweeney daatu mansibin madaxnimo usaa mxuu ahay lah daatu mansib waxay haysataa boos maamul oo qof madax ah iyo wa jamaalin iyo qurux dhaqaalay haysataa tiro badan oo qof qurux badan waa madax oo qof qurux badan haakada waxay tihi naftayda ayaan kuu bandhigay bandhigaasna guur ma ahana waa zina ciyaada bilah faqaala wuxuu yidhi ninka marka inii aniga ahaafu allaha allaan ka baqaya kuma dhowaan karo saasuu ku yidhi weyaan kaana isna todobadaasa lagu dari doonaa warajulun waa nin oo tasadaqa sadaqaystay yani bisadaqa weyaan akhfaa kadibna sadaqadaa qariyey xataa laa taclama ilaa ay ka ogaanin shimaaluhu bidaxdiisa ay ka ogaanin maa sadaqadii oo tunfiqu ay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa ay bixinaysa uusan ka ogaanin qofka isaga sadaqu la baxay sadaqada ayadaana waxaa weye midigtu ka bixinayaa bidadana ma ogaanays suuragal ma noqonaysaa maya in jirkaada qayb aad mxuua hawl qabto qaybta kale ay ka warqabin allahuma haddii shalal iyo faalij qofku ku dhaco mxuua barlays uu yahay oo baab kale laakiin qof caafimaad qabo kaamil ah in aad gacantaada miis wax ka bixiso bidaxdiina waxba ay dareemin suuragal ma noqonaysa macnaheeda wuxuu yi marka macnaheeda waxa weyan haddii la qadara qof inuu bidax kaa taagan yahay inuusan dareemin sadaqada ayadahan waxay khaas ku tahay sadaqat atatawuc sadaqada mxuu ahaa caadiga ah oonan faradka ahayn zakada maya zakada ayada waxaa fadli badan calanan si muuqato in loo bixiy sida laiskugu daydo si laiskugu daydo tan kalena si tuhmo ay u dhicin oo qof maanicu zakaat aan lagugu tuhmin iyo xikan badoo ahay badan oo tiro badan taa marka waxaa weeyaan qofka inuu taana ayada hadduu sameeyo insha allah caza wajal toddobadaas ka mid iyo wa rajulun nin oo dakara allaha alla xusay khaaliyan isagoo ka maran min annaas bini aadan aan la joogin oo keligiisa oo fafaadat caynaahu labadiis indhood marka ay shubmeen oo ilin ay ka imaad ilaahay intuu xusay ilaahay cadamadiis uu xusay nicamta alla uu u galay uu xusay waxaa weye naarta alla uu mxuu ah khalqi xusay jannadiis uu xusay raxmadda iyo cadaabka alla u xusay alla qudradiis uu xusay kadibna keligiis isagoo ah indhihiis ay shumeen qofka isaga ahna waxaa weyan todobaasaa lagu dari doonaa haddii hal mar ay shumeen ka hor nacam hal mar xitaa todobadaasaad ku biiraysaa haddii aad qof laxda isu jeclaateen ilahay dartiis waad ku biiraysaa haddii arintaas ay dhacdo oo mxuua imraatun daata mansib wajamaal ay ku yeerato waxaa looga qeyday oo looga khaas yeelay daatu mansabin mansibin wajamaal sababtu maxay tahay haaliban sida caadiga ah islaanta haddii ay madaxnimo haysato ama ay qof muuqda oo ummadda ka dhex muuqda ay tahay qof walba ayaa damca qof walbaa dooni haddii ay mxuu ahay qurux badan tahayna qof walba uu dooni wa caleyhi qof marka sinaba loogu tegi kara maha lakin haddii islaantii ay foolxun tahay ama ay qof iska mxuu ahaa meel hoose jooga tahay waxaa laga yaba qof urmashan sharaftaada mahani bal wax noocaas inuu iskaga leexda laga yaaba oo waxaa weeyaan waxyaabo abiici ah oo kale ay muxua u diidaan laakiin islaan qurux badan islaan waxaa weyaan dhaqaalo haysato islaan madax ah islaan culusoo nin walba u leeyahy xageed ka gaartaa markay nafteeda kugu yeerato oo waxaa weeyaan zina ay kugu yeerato kadibna aad tidhahdaa innii akhaafu allah cagsiga ka warrama iyada marka haddii rajulun daca imra'atan wa huwa daatu jamaalin eh, duu jamaalin wamansib haddii nin dhallinyaro ah oo aad u qurux badan dhaqaalo badan ama madaxa hadduu gabar u yeerto cafiifo oo muslimada kadibna ay tiraa inii akhaafulla ma soo gelaysaa bala nacam way soo geli ayna waa la mid nacam nacam eh, ninka saddexaadna waa kaas weeyaan xadiidka afartan iyo labaad can cashata waxaa le radia allahu tacala an an nabiy nabigu waxay ka warisay qaala nabigeen inuu yidhi idaa wudica haddii la soo dejiyo oo la soo dhigo alcashaau cashada haddii lasoo dhigo wa uqiimat isalaat salaadani la aqimo fabda waxaad ku bilowdaa bilcashaai cashada ku bilaaba cashadii ha lagu bilaabo baahi ayaa meesha taallo tawaqaan waxaa la yidhahdaa amaba jacayl qofku cunada u qaba ayaa meesha taallo salaadina waa la aqimay maxaad samaynaysaa marka waad cashaynaysaa cashada iaad firaas ka saaraysaa salaadin dib baa loo dhigi salaadin loo kaadini laakiin culamada waxay ku qaydeen waxaa weeyaan laba qayda lagu qayday labada qayd maxay yihiin qaydka koobaad in kaana muttasacun lilwaqt waktiga haddii aad mxuu ahay kugu sima arrinta ayada oo waqtiga salaada ay baxaynin salaaddiiba ay tegayso baabkaas baab yeele ma laha ma soconayso weyaan tan labaadna altawaqaanu ashadiid qofka in aad aad iyo aad cunadii u rabo ama cabitaanka u rabo ood aad iyo aad u baahan yahay oo khushuuci salaada iyo lubigeedii meeshuu ku baxa labadaas haddii ay meesha taallo qofka waxaa weeyaan waxuu ku bilaabayaa cashadii laakiin haddii waqtiga u baxa amaba naftaada de wax weyn hadda baahi weyn ay ku haynin ood caadi u tukan karto ta ayada waxaa weyaan lama ogola weyaan baabkaas kuma jiro labadaas shardiya culamada ay ku xirayaan raximahum llah raxmatan waasica xadiidka afarta iyo saddexaad can anas bn maalikin waxaa lagu radi allahu tacala canhu yaquulu isagoo lah maa sallaytu maanan ku tukanin wara'a imaamin imaam gadaashiis kuma tukanin qadu weligey akhafa ka fududayn badan salaatan xagga salaada walaa atama ka dhammaashatir badan oo ka taam badan min annebiy nabiga sala allahu aleh waali wasalam weligay imaamkuma aanan daba tukanin imaamkaasoo xagga salaada ka fududayn badan weliba markuu fududeeyana ma ahane iska boodbood ma ahane salaadana ka tir badan oo ka taamid yeelin badan nabigana sal allahu aleh waalihi wasalam wain kaana nabigu wuxuu ahaa la yasmacu mid maqla bukaa asabiyi canug yar oo hintiis ayuu maqli jiray fa yukhafifu kadibna wuu fududayn jiray salaada makhaafata an tuftana ummuhu hooyadii in la fidneeyo oo qalbiga laga mashquuliya baid uu nabigana ka baa sal allahu aleh ali wasalam ayuu salaada u gaabin jiray riwaayad qaar waxay leeyihiin salaada ayuu geli jiray nabiga alai slat slam isagoo weliba doonaa inuu dheereeyo markaasu wuxuu maqlayaa buka asabiy markaasuu fudaynaya nabiga alai slat slam ilan qof lagu ag oyna canugiisa uu mxuu ahaa oyna khushuuc salaad waa ka tegaya dadka kalena uu mashquulinaya wa caleyhi marka nabigana sal allahu aleh ali wasalam saasuu samayn jiray alayh salatu asalaam xadiidka afartan iyo afraad can zayd bni haabitin waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabigeenna akhada wuxuu qabta wuxuu ittakhada wuxuu yeeshay cafwan xujratan qol yar ayuu samaystay xujra qaala wuxuu yidhi raawigii waa zaydin xasibtu cafwan waa raawigii ka wariyey muxuu ahaa zayd qaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u maleeyey annahu zayd qaala inuu yidhi min xasiirin oo darin ka samaysan darin ka samaysan fii ramadaana bisha ramadaan ayuunu ka samaystay masjidka dhexdiisa fasallaa fiiha uu ku tukaday layaaliya habeenyaala ayuu ku tukaday dhowr habeen ayuu ku tukaday nabiga ala slat slam waa salaadda ayada salaadda faradkeed maaha waa qiyaamu leyl weeyaan ama wax annaga hadda aan u naqaano salaata taraawiix fasallaa waxaa tukaday bisalaatihi nabiga salaadiisa oo ku xirtay unaasun dad ayaa ku xirtan oo min asxaabihi saxaabadiisa ka mid ah ayaa nabiga ku xirtan ala slat slam habeenida ayaga ahaa falamaa calima bihi markuu nabiga ogaaday inay ku xirteen o salaadii ay asaga taymgaraynayaan oo ay la socdaan markuu ogaaday jacala wuxuu nabiga gudagelay sal allahu alay waslm yaqudu inu iska fariista uusan salaad tukaninba salaadoo dhan ba kala baxay inuu oo sunno ah farhu kala baxay weyaan salaaddii ayadahayd oo muxuu tukan jiray wuu joojiyey fa kharaja ilayhim kadibna mudduu usoo baxay kadib khuruujkaas marka waa salaada fajar fa kharaja ilayhim ay fii salaati subx salaad sub hadii la gaaran dee qiyamo leyl waa dhamaaday faharaja ilayhim wuu soo baxay faqaala wuxuu yidhi qad caraftu waan ogaaday alladii kii ra'aytu aan arkay min saniicikum sancada aad samayseen amaba wixii aad samayseen saniicikum samayntiinni wixii aad samayseen waan arka waana ogaaday oo wax wanaagsan baad samayseen oo salaad inaad u taagnaataan oo salaad maxua inaan dukanna aad rabtaan taraawiix ah waan ogaado nabiga alayh salatu salaam maxaa yeele qaarkood ayaa nabiga iyo imaadkiinii igama qarsoonayn waa ii muuqday ayuu nabig aleh isalaatu wasalaam nacam qad caraftu waan ogaaday aladii kii ra'aytu aan arkay min saniicikum shayga aad suubiseen waan arkay weyaan ee fasalluu dukada ayuha naasu dadow fii buyuutikum guryihiinna ku tukada faina afdala asalaat salaad waxaa ugu fadli badan salaatu lmari qofka salaadiisa oo fii beyti uu ku tukada ila almaktuuba salaadii faradka ahed mooyane dad yahow wixii aad samayseen dadaalkiinni wanaaga aad rabteen codkiinni waa ii muuqday igama qarsoonin laakiin idinma soo bixin sababta maxay tahay mid nabigan halkaana ku cadeeyey mid kalena wuxuu ku cadeeyey fii axaadiia ra ukhar axaadii kale ayuu nabigeena sala allahu alayh waali wasalam uu ku cadeeyey weeyaan tan maxay tahay waxaa weeyaan fadli ahaan marka la yidhahdo salaada sunnada ah waxay ku fadli badan tahay oy ku ajir badan tahay guryaha oo salaada faradka oo kale ma ahan tan kalena nabiga sal allahu alay ali slm wuxuu ka baay nabigeena ala sla slm wuxuu ka baqay in lagu eh, farad yeelo ummadda haddii muxuu ahaay dadka isku ay hawshaan saa u socoto oo weliba sii qayliyaan oo ay nabiga soo qasbaan in lagu farad yeela mana la awoodi karo dadka dhan inay taraawiix dukadaan ma awoodi karaan kala ma awoodi karaan qaar badanaan tukani dad mustaqiimiin oo toosan oo badan ayaan tarawix tukanin haddii ay farad ahaan leedna waa la dhiboon lahaa marka asbaabta uu nabiga alai sla slam ugu soo bixintaas ay ahayd laakiin wakhtiga cumar radia allahu tacala anhu ardaha amiiru lmuminiin wakhtigiisii ayaa markii dadkii laga aamin noqday waxyigii ilan waa go-ay wax damalo farad yeelaana ma jiraan markaas ayuu ummaddii ku jamciyey weye radia allahu tacala anhu arda xadiidka shan iyo afartanaad can abi bakrata waxaa laga wariyay anahu abu bakra intahaa wuxuu soo gaaray ila nabiy nabiguu soo gaaray sala allahu alayh waalihi wasalam wa huwa nabigana raakicun isaga oo rukuucsan ayuu ku gaaray salaadda jilbaha isagoo haysto oo rukuucsan ayuu nabiga kusoo gaahay albaabka kor kasoo galay farakaca markaasuu rukuucay abi qabla an yasila intuusan gaarin ilaa safi safkii nabiga sal l slam ku xirnaay isagoon soo gaarin ayuu meelahaas dhexda ku rukuucay o fadakara dalika arrinkaas uu sheegay marka linabiy nabiga uu sheegay arrinta waa la xumaatay kadib nabigu gaarsiiy alai slat slam faqaala nabigeen wuxuu yidhi sal l slam zaadaka allahu xirsan dadaal allah kuu biiriye allah kuu kordhiya walaa tacud saana ha ku noqonin oo waxaa weeyaan aayar soo soco imow haddii muxuu ahay sidii aan horay aan u sheegnay wixii aad ka soo gaarta duka wixii kaa tagana taamyeela oo qaday weeyaan saas uu nabigeena kula daarma alayhi salatu slam zaadaka allahu xirsan dadaal allah kuu kordhiyo oo waxaad samaysay wax wanaagsan ay ahaayeen inay rakacda ku dhaafin inay jamaacada ku dhaafin in salaadii aad gaarto ayaad u degdegtay ood ku dadaashay waa xirsi iyo dadaal laakiin xirsiga fii hayri baabihi walaa tacud laakiin waxaad samaysa ku noqonin arinta ayada waxaa wey laiifa tarbawiya caiima ayaa ku jirta arinta ayada waay ta qofka haddii gef aad ku dhaca ood aragti inuu gef ku jiro war waxaa noo samaysa baabkaas baab samaa waxaan qaab ka dar maxayan maya nabigeena cala slat slam wuxuu yidhi ninkan khalad oo ku dhacay maca dalik wuxuu leeyahay zaadaka allahu xirsan walaa tacud marka qofka hadduu khaa iyo gef ku dhaca in muxuu ah la hororo oo la yidhaho ruxan maxoo samaysa waxaan waxba ma biirinaysa citaabka iyo eedaynta sideedaba in badanoo ka mid ah faaida ma keento wax badanoo faaida ma keento weyaan naam naam xadiidka afartan iyo lixaad lix iyo afartanaad cafwan can abi hurayraa radia allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena dahala wuu galay almasjida masjidka ayuu soo galay nabig ala sla slam fadahala rajulu nabigu markuu masjidka soo galay fadahala rajulu nin baa isna soo galay fasallaa ninkii marka waa tukaday uma jaa wuu u yimid yuu u imaana nabiga sal allah alay slam fasalama nabiga ayuu salaamay cala nabiy sal allah alay waslam fasalama wuxuu salaamay cala nabiyi nabiga ayuu salaamay sal allahu aleh wasalam uma jaa wuu yimid oo fasalama wuxuu salaamay cala nabiy nabigu salamay sal allahu aleh wasalam faradda nabiyu nabigan wuxuu radiyey sal allahu alay slam calayhi aalaama salaamta ayuu ka radiyey assalaamu calaykum wacalaykum asalaam faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh waali wasalam irjic warniyaho laabo oo fasallid soo duka fa inaka adi lam tusalli maadan tukanin kadib ninkii amarka iu qaatay oo fasallaaka waa tukaday uma jaaa wuu yimid nabigu u yimid oo fasallama wuu salaamay cala nabiy nabiga sal allah alay slam uu ka radiyey ameesh ku jirta calayhi salaatu salaam calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi irjic noqo oo laaba fasalli duka fainaka adi lam tusalli maadan tukanin alaatan saddex jeer saa ku yiri nabig ala sla sl saddex jeer u imaadaa nabigu salaamaa noqaa la yihahda maa tukana soo tuka fa qaala wuxuu yidhi waladii rabbigii baan ku dhaartay oo bacaaka kugu soo bixiyey bilxaqi xaq kugu soo saaran ku dhaartay waa allahe nebiyan adoo nebi ah maa uxsinu ma wanaajin karo hayrahu tan hadda aan tukaday midaan ahayn ma wanaajin kara sida aan u tukaday si aan ahayn lagama yaaba inaan u tukada intanaaba iga tabara ee facalimnii marka ibar facalimnii ibar ayuu yidhi nabigu weydiisana ala sla sl inuu bara faqaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh waali wasalam idaa qumta ila asalaat salaad haddii aad u istaagto fakabir allahu akbar ka salaad uma qra' waxaad akhrisaa maa tayasara macaka wixii kuu fuudaada maa tayasara wixii fuudaada oo macaka adiga aad wadato ood xifdisantaha min alqur'aani qur-aanka ka akhri uma arkac kadibna rukuuc oo jilbaha qabso xataa taطma'ina ilaa aad kaga xasisho raakican xaala kownika raakican aw raakican xaal aad tahay nin rukuucsan nacam uma arfac kadibna koruka xataa tactadila ilaa aad ka ekaato ood ka istaagta qaa'iman xaal aad tahay mid taagan uma sjud sujuud xataa taطma'ina ilaa aad ka xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan uma arfac kadibna madax koruqaad xataa taطma'ina ilaa aad ka xasisho jaalisan xaal aad tahay mid fadhiyo uma sjud sujuud xataa tطmaئina ilaa aad kaga xasisho saajidan xaal aad tahay mid sujuudsan uma intaa kadib ifcal waxaad samaysaa daalika sida aan kuu tilmaamay fii salaatika salaadaada kullihaa dhammaanteed saa ku samey weyaan xadiidkan waa xadiiثu mashhuur yucrafu bixadiiثi musii'i salaatihi ninkii salaadiisi xumeeyey oo haleeyey ee xadiidkan loo arinta ayada isaga ka dhacday annagana darsi weyn ay noo noqotay ninka isaga waxyaabaha lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa oo salaadda uu ku halaynayey kaana laa yamain fii salaatihi salaada qutan jiri sida mxuu digaag mxuu ahaa biyo cabaysan oo kale ayuu rukuucda kaana yanqur qaqac oo ka siin jiri nabigana calayhi salaat salaam intuu u yeera horey kamuusan dhihin war saas u tukamaya waa usluub tarbawi nabawi ah qofka inuu dareemo inuu dan iyo baahi uu u qabo cilmiga waa muhiim muhiim weeyaan in cilmiga dadka lala daba ordo alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmiga dadka lala daba ordo ka warrama khaasata alabata cilmiga nacam dadka madcuwiinta oo diinta looga yaraa nacam xuquuqdooda waxaa ka mid a an yu'taa fa qofka muxuu ahaa madcuwiga oo diinta looga yeeraa in gurigiis looga taga in suuqiisi looga taga in muxuu ahaa meheradiis looga taga meheradiis looga taga waa wax muxuu ahaa nabigaana ka sugan alayh sla una samayn jiray min asaaliib dacwana ka mid a ah. laakiin qofka aalibcilmiga in cilmiga lala daba socda wax jira miya nin hanuunsan oo diinta yaqaan in la yidhaha suuqa kaale iga dhegayso arrinta ayada aad iyo aad culammadii cilmiga dhigi jirtay ma ogolaan jirin xitaa waxaa dhici jirtay in dadka umaraa almuslimiin khulafaa almuslimiin oo bacda alkhilaafa araashida inay u yeeraan rag culamo aho caam aho la yaqaan oo yidhahdaan kaaliya ilmaha naga wax nooga dhig kadibna alcilmu yutaa walaa yati halkaas u ahaan jiri weyaan marka nabigeena sal allahu alayh waalih wasalam ninkii wuxuu ku yidhi soo duka wuu soo dukaday soo marka ninkaas wuxuu ahaa nin horaan u haysta inuu salaadda iyo diinta yaqaana sooma markii aad soo quusta o yidhi waxba ma aqaana waa issoo dhiibay wixii loo sheega marka maanta dhabuu kuleeyah laakiin haddii horaanba loogu sheegi lahaa waxaa laga yaba inuu saa u qabsadeen marka waa usluub tarbawi ah oo loo baahan yahay qofka mudariska ama mucalimka inuu ka faaido arinta yadoo qofku u dareensiiyo inuu baahi u qabo cilmigan kadibna si jidiyo dhab u qabanaya lakiin qofka hadduusan mxuuah baahiba waa hadda waxna haysta weyaan waxna haysta maxay tahay dadkii dacwadan iyo diintan wakhtiga baahida loo qabay oo aqoonta ay aadku yarayd oo sunnada madax looga taagnaay bidcadana calanka u taagnaa dadkii dacwadan la mxuu ahay falgalay oo waxaa weeyaan la noolaaday maanta waxay u ilaalinayaan dacwadan sida ilmihi dhaleen oo kale maalkooda jeebkooda ku jira si ka darnay dacwadan ugu naxayaan waa ka danqanayaan waa ka xanuunsanayaan laakiin ilmihii dhashay hooyadii oo xijaaban aabbihii oo xijaaban sunnadii oo taagan ilmihii dhashay maad aragteen aw dhallinyarada yaryarayd tay salawaadka caadiga salaada fajar bal fiiriya wixii soddon ka yar bal hala baaro masjidka intaa la egoo dhowrka kunoo qof ay ku tukanayso aaway da'yarti aabbihii waa multasim Ah, horaan waxaan u sheegnay mustaqiim inay sax tahay waa mustaqiim hooyadana mustaqiima laakiin canugii salaadda looma soo kicin karo xaligoo wuxuu ku fadhiyey shaat ha waa kada shay iska abiici caadi waa yuhdamu hada diin curwatan curwa ida nasha'a fi lislam man laa fi ljaahiliya diintan gobol gobol baa loo goyn doonaa oo loo dumin doonaa haddii uu ku barbaaro gudaha ummaddan qof aanan jaahiliyadda iyo diinla'aannimada ama diinla'aanta aanan mxua soo arkin oon soo jarribin markuu yimaado diintan waxaa weyaan waa dhiboonaysaa sida dhabta noocaas weyaan marka nabigeena sal allahu alay ali wasalam wuxuu ninkaas marka ku tarbiyeeyey in aad ugu dadaalo idminaanka wax darsi badan wuu noqday alxamdulilah waxaan aad ula yaabay inaad yutoobiyada ka aragteen baa laga yaabaa salaad lagu tukanaa salaad taraawixa oo lagu tukanaa mxuua afar daqiiqo mi saddex daqiiqo iyo shan daqiiqo waxayd maqan indunuusiya ma aragteen wa ariib ciyaar lacib wa ittakhaduu diinahum laciban walahwan yani laa faatixa walaa mxuu ahaa suurad kale walaa rukuuc walaa sujuud waa lacib bisala express waa waxaa weeyaan waxaad la yaabays xaqiiqatan marka ninkan saxaabiga milyan jeer wuu ka feeray kuwaas laba rakcayd wuxuu tukanayey labada rakcana waqtigu ku qaadanay lakin waxaa laga yaabaa inuu mxuu aha rukuucdii un ah, sujuudi iyo idminaanka inuu marka runtii waas ciyaar waa ah, akhwaani fillah sida dhabta waxyaabaha laga yaaba in uun modelaynta iyo muxuu ahay casriyeynta diinta inay halkaa nala gaarto mar dhexda teeda ogeydeenoo dumar rag dujina maraykankana ay ka dhacdooda ogeydeen marka salaada ku ciyaarkeeda waa in eh, loo tookaayo oo laga ilaaliyo in lagu ciyaaro xadiidka afartan iyo todobaad ama toddoba iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allah slm nabigeena qaala wuxuu yidhi idaa qaala markuu yidhahda alimaamu imaamka imaamka samica allahu ilaahay wuu maqlaa uu ajiibaa liman xamidahu qofka waxaa weeyaan mahadiyo faquluu waxaad tidhahdaan allaahumma allahayow rabbanaa rabbiga nagow laka adiga ay kuu sugnaatay alxamdu mahad ay kuu sugnaatay weyaan saas ha yidhaahdo fainahu maxaa yeelay man waafaqa qofku u waafaqo u haleelo qowluhu hadalkiisa qowla almalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda qofku u haleelo ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wix hormaray oo min dembihi dembigiisa waa loo dhaafa weyaan arrintan waa bushra weyn salaad kasta ood imaamka yaraa samica allahu liman xamidahu kadibna aad tira allaahuma rabbana walaka alxamd allaahuma rabbana laka alxamdu aad tiraahdo haddii aad imaamkii waafaqdo dembigaadii hore la dhaafa weyaan waa wax aad u weyn culimada sakhaa'irta ay ku sheegaan kaba'irtaas in lagu dhaafana ma ladii yamnac ilaahay fadluhu cadiim wa kabiir fadliga ilaahay lama koobi karo laakiin alab culama waxay leeyihin waa sakaairta sakaairta yaama sahlaneynba sakaairta laftirkeedii baab sahlan maan haddii sakaairada lagaa wada daadiyo oo kuwii un taagtaagnaayo aad badaad iskaga dhowraysa un ay kuu soo harto taasna waxaa weya waa ka tooba keenaysa lakiin sakaairta yarayda waxyaaba badan oo mararka qaar indhihii wax kaaga dhacaan wahaakada ashyaa kaiira jiddan haddiiba muxuuaha lagaaga daadiyo baab sahlan maaha wax aad weyn nacam xadiidka sideetan iyo sideed iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga abi hurayra wada mxuu ah xadiidka radia allahu tacala canhu ardaa can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaa ana annaasa dadka qaaluu waxay yidhaheen yaa rasuula allahi rasuulka allow xadiidkan waa xadiid eh, yaro dheer isagaan usoo degdegaayey can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana annaasa dadka qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka allow waa saxaabadii qayb ka mid ah hal naraa ma arki doonaa rabbanaa rabbigan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rabbigaan ma arki doonaa rabbigaan aan caabudayna rabbigaan aan u ooynayna rabbigaan aan muxuu a u khuduucayna rabbiga nafta naga aan u goynayno rabbiga asaga maalinta qiyaama indhaha saari doon adduunde maba arkayno waa xaqiiqe aad bay u rabaan inay alla arkaan subxaana wa tacaala qaala nabigeenu wuxuu yidhi sal allahu alay waali wasalam hal tumaaruuna ma ka shakinaysaan fi lqamari dayaxa ama bisha ma ka shakinaysaan oo leylata albadri habeenka afari tobanaadka jooga oo laysa uusan ahayn duunahu isaga ka sokana saxaabun daruur uusan ahayn araggiisa ma ka shakinaysaan bil afariy tobanaad joogta oo alaalkeeda iyo cadaanteeda iyo muuqaalkeeda iyo barteeda inta lagtaad tihiin oo wax daruur aho mxuu ahaa naga xiga ayna jirin aragga bisha ayadaa mxu ma ka shakinaysaan waa maya may wey nacam jawaabta waxaa bala qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka allow qaaluu waxay yidhahdeen la maya ya rasulla rasuulka allow maya kama shakinayn qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh waali wasalam fahal tumaaruuna ma ka shakinaysaan fihamsi qoraxda oo fi shamsi qoraxda ma ka shakinaysaan oo laysa duunaha saxaabun daruur aynan ka sokaynin shaki ma ka gelaysaan inay ay qorax tahay ma ka shakinaysaan ood arkaysaan ma ka shakinaysaan waa maya qaaluu waxay idhahdeen laa yaa rasuula allahiyow qaala nabigeenu wuxuu yihi fa inakum aninka tarawnahu arki doontaan kadalika sida aad qoraxda oynan daruur ka sokaynin iyo bisha afariy tobanaad oy daruur ka sokayn aad u arkaysaan ood ugu shakinaynin ayaad alla u arki doontaan subxana wa tacala balaa weeyaan marka aragtida alla marka waa muxaqaq muminiinta adaatihiin waad arki doontaan masalo yar marka intaanan hore u gudbin sheekh alislaam ibnu taymiya oo todoba boqoloo sano ka hore geeriyooday ayaa xaqiiqa cilmiya oo loo baahan loo baahan yahay in la ogaado ama la sugo amaba la dabagalo ayuu ku sheegaya kutubtiisa wuxuu leeyahay weligeed ma aynan dhicin inay dayax inuu dayaxa madoobaado ilaa fii leylati albadri afari tobanaad habeen aan weligeed bil ma madoobaanin saasuu weligeed bishana qoraxdana weligeed ma ay madoobaanin ilaa fii yowmi athaamin walcishriin min ashahr bisha markay labaatan sideed tahay ay madoobaataa arrintaa baldabiha loo baara ani kollayba intii hadda aan xarameynka joogay aad bay dayax u madoobaadaa dayax in badan arrinta ayada waan taamgaray toban iyo dhowr jeer ka badan way soo martay iyada oo afari tobanaadka madoobanaya hadda bilmadoobaadka u dambeeya hadda ahaa wuxuu ahaa afari tobanaadka waa xaqiiqa cilmiya qadiima oo sheekh ilislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah raggaas muxaqiqiinta waad la yaabaysaa is leedahay ma casrigan ay ku nool yihiin waad la yaabaysaa marka arrinta ayada bal dib ha loo baara oo muxuu ahaa raggaan hadda joogo oo wax fiiriyana ayagana waxay ka qabaan ha la ogaado nacam fainakum adinka adinka muminiinta haddii aatiin tarawnahu waad arkaysaan kadalika sidaas kale yuxsharu nnaasu dadka ayaa muxuu ahaa la kulmin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fayaquulu markaasu rabbi wuxuu leeyahay man kaana qofkii ahaa yacbudu mid caabuda shayan shay qof uu shay caabuda hadduu jiray falyatbachu ha raaca qofkii wax caabudi jira ha raaca fa waxaa ka mid man oo ilaah ka dhigana weyaan ka dhigan jiray fa waxaa ka mid man yatabicu qof raaca ashamsa qoraxda qaarbaa qorax dabageli doon hadda qorax dad ma caabudaan cubaad الshams wa man yatabicu اlqamar hada rabbi hada akbar macnaheeda nebi ibraahim inuu caabudaay maaha markaan leeyahay hada akbar waxaa weyaan tanazul weeyaan marka dambena yaa qowmi inii bariiun ayaa ka dambaysay wa waxaa ka mida ah man yatabicu awaaqiit awaaqiidda dad raaci doonaa ka mid a ah. awaaqiidda waxaa weyan ibliis waxaa ka mid ah asnaamta wa kadalika kulu maa cubida min duuni اllah awaaqiidda kuwaas weyaan wahuwa raadinna qaar baa ku dar watabqa hadi umma ummadan ayaa soo hari doonta fiiha ayaday ku jirta munaafiquuha munaafiqiintii ayaa ku jira fayatiihim markaasaa waxaa u imaada allah u imaada caza wajal caza haalib ahay oo wajala weynaaye allah u imaada fayaquulu markaasu rabbi wuxuu leeyay ana rabbukum rabbigiin ayaan ahay fayaquuluuna waxay leeyihiin haada kanayto makaanuna waa booskanaga weyaan booskan aan taaganna booskan aan taagnaanayna annagaa iskala booskan meel uguma soconno xataa yatiina rabbuna rabbiganaga ilaa uu nooga yimaado booskaanaan taagnaynayna marka allah wuxuu u sheegay inuu rabbigood yahay laakiin waxay yidhahdeen annaga halkaanaan joogaynaa rabbi waan naqaanaa sifooyin ayuu leeyahay ilaa sifooyinka ayaga aan ka aragna meeshaanan taagnaanaynaa faidaa jaa rabbuna rabbiganaga markuu noo yimaado carafnaahu waan garanaynaa ifaad uu leeyahay ayaa jirta ifaadkaasuu garanaynaa intaan ka gudbin masaladii hore nabigeena sal allahu alay ali wasalam wuxuu ka wari rabbigeen inuu rabbi leeyahay man kaana yacbudu shaya falyatbachu fa man yatabicu shams wa man yatabicu alqamar wa man yatabicu awaaqiit awaaqiiddaaba soo geli karaa marka qabyaalada annaga su-aashaas soo geli kartaa suuragal sooma inay soo gasho khatar wa masaladaas ikhwaani dib ha loogu laabto awaaqiidda annaga mxuu ahay aan mxuu ahaa aan sheegayno ama uu nabigeena sheegay sal allahu alayh wasalam soma soo geli kartaa qabyaaladda oo qofka yaqtul nafsahu wayaqtulu hayrahu wayaqdab wayarda wayucطi wayamnac lialqabaliya cibaadada maxay sideedaba cibaadada maxay ti maanta qabiilkaada haddii wax laga sheego macarabkaad ka xanaaqaysaa mise qalbigaad ka xanaaqi qalbigaad ka xanaaqi marka baabka asaga baldiba loo fiiriyo inaan soo geli karno in kale marka ha la ogaado haddii aan soo geli karnana de khatar wayaan hala ogaado cibaadadii wuxuu ay kharimayaan marka baabka asaga balaanta loo xaqiijiyo fa marka faidaa jaaa rabbuna markuu rabbiga nooga carafnaa waan garanaynaa fayaatiihim allahu caza wajal ilahay baa marka u imaadaayo ityaanan yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wakibriyaahi wa imaad isaga u qalma weyninkiisa min hayri tactiilin walaa tashbiih iyadoon mxuu ahaa ilaahay loo diidayn imaadka saga iyo iyadoon lagu shabahaynin basharka imaadkiisa itiyaan marka lagu yihado maxaad markaad hadda haddaa la yidhahdo waxaad timid qur-aanjaa timid maroodiyaa yimid misku imaad baa walilaahi almaal aclaa walilaahi almahalu aclaa marka imaad waa imaadka isaga waa imaad yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyacihi ayuu imaan doonaa fayatihim allahu caza wajal ilahay baa u yimaado caza wajal fayaquulu wuxuu leeyahay ana rabbukum rabbigiina ayaanaha ifaadkaay ku yaqaaneen bay ku arkayaan marka fayaquuluun waxay leeyiin anta rabbunaa rabbiganaga ayaa tahay fayadcuuhum markaasuu rabbi u yeerayaa fayudrabu waxaa la fidin doonaa asiraau siraadki ala fidin doonaa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan in ilaahay markay arkaan addoommaha iyaga ah qof kastoo mumin ahaa iyo munaafiqiba ay sujuudayaan muminiinta markiiba sujuudaya lacyan ilahtaas sujuudi jireen adduunka markay joogeen laakiin munaafiqa waxaa laga dhigayaa dhabarkiisa bir ayaa laga dhigaya markuu inuu sujuudo dabca wejiguu lkunfanaya saasuu dhacaya sida alwaax oo kale u dhacaya marka xadiis kale ayaa caddaynaysa fa la fidin doonaa asiraatu siraadka ayaa la fidin doonaa siraadkana sida la sheegay oo adilada ay sheegtay axaddu min asayfi wa anxafu min ashacri sayfna waa ka af badan yahay wuxuuna ka dhuuban yahay tinta wax sahlan maaha bayna dahraanay jahannama jahannama dusheeda dhabarkeeda ayaa saa loo saari doonaa fa akuuna markaasaan ahaan doonaa awala man yajuusu qof mara qof u horeeya anaa noqon doona nabiga alayh slat slam nabigeenna qof u horreeya mari doona ayuu noqon doonaa oo min arusuli rususha ka mid biummatii weliba maca ummatihi ummaddii isagoo wata nebi aadam ambiyadii ka dambeeyey ummadahoodii waa naga dambayn doonaan awalu man yajuusu huwa muxamadu wa ummatuhu waa fadli iyo aad u weyn runtii oo ilaahay subxana wa tacala uu ummaddan ku manaystay walaa yatakalamu yowmaidin maalinta ma hadla axadun qof oo ila rusul rusushu ma hadasho maalinta ayada dhawaaq waxaa loo ogol yahay iyo hadal rususha wa kalaam rusul rususha muxuu hadalkoodana yowmaidin maalinta iyada ah allaahuma salim salim rabbiyow nabadgelyo rabbiyow nabadbaadi rabbiyow badbaado hadalkooda halkaasu ku idlaanaya weyaan wa fii jahanama jahanama waxaa ku sugan kalaabiibu birkanwaan birahan qaroofan oo saas u laaban oo hilibka la suro birkawaan ayaa la yihahdaa kalaabiibta wa fii jahanama jahanamo waxaa ka raara ah kalaabiibu birkawaanyaala oo mila shawki sacdaan geedka sacdaanka loo yaqaano qodaxdiisoo kale ah sacdaanka waa geed qodxaan qaroofanla qodxaan qarooan imsaa geed oo wadankeena kula waa tiro badan yihiin marka midaas rabta la aad adi kanaad rabta la aad hayra anahu laakiin anahu laa yaclamu ma ogsona qadra cidamiha weyninka ay qodaxdaas qabto ila allahu caza wajal ilahay umbaa ogsoon weyaan nacam fainaa midla shawki sacdaan qodaxda geedka la yidhaha sacdaanka oo kale weeyaan kadib nabiga hadaluu ku celi saxaabadii wuxuu yidhi hal ra'aytum miyaad aragteen shawka sacdaan geedka sacdaanka l qodaxdiis weligiin ma aragteen qaalu waxay yidhaha nacam ha alla waan aragn waan aqana dad muxuu ahaa baadiye iyo tuulooyin joogi jira dadka dad wax yaqaana wa annaga hadda sawki sacdaanka sacdaanka yaan garanayninba yaa yaqaana af soomaaliya ku yaqaana muxuu ahaa sacdaanka geedaheena geed muxuu ahaa saas eh, lah qodax qaroofan aw ragga weyna odayaasha raggan yar ayaga looma dugsanay cadaad oo kale iyo cadaadgeriga oo kale taqriiban cadaadgeriga ayaa taqriiban ugu dhow isagaana muxuu ahaa ilan cadaadka mogta waa qodax yari kan caadiga cadaadgerigana qodaxiis waa yarweynta meelahaasun la aada iyo meeshii aadna heli kartaan nacam marka eh, mila shawki sacdaan hayra anahu qaala waxay nacma waa naqana qaala wuxuu yidhi nabiga fa inaha iyada mitra shooki sacdaan geed sacdaanka la yihahdo qodaxdiisao kale weyaan hayra annahu isaga laa yaclamu ma ogsana qadra cidamiha weyninkeeda qadarkiisa ila allahu alla unbaa yaqaan waxay la eg tahay caza qaalib ah oo jalla weynaay fatakhtafu annaasa dadka ay ku dafaysaa marka kalaadiidtaas iyo birkawaankaas biacmaalihim camalkooda ay ku dafaysaa fa minhum waxaa ka mid ah, man yuubaqu qof la halaga bicamalihi bisuui camalihi camalkii xumaa u samay dartii ayaa loo halaagaya mxuu aha waxaa boodaysa birti qarofneed wa minhum waxaa ka mid man yukhardalu qof la jarjara oo la riiqa uma yanju badbaada khardal waxaa miro aad u yaryar weeyaan waxaa laga dhigayaa sida kalkhardal baashaasaas aad a u tifayso gurayso ilaa uu mxuu ahaa ka noqdo burbur uma yanju isagoo intaas ay ku dhacday haddana waa badbaadaya bifadl illahi caza wajal xataa idaa araada allahu markuu alla doono dadki marka waxay noqdeen dad badbaaday ama ha dhaawacmeen amaba mxuu ha nabad qabeen iyo dad halaagsamay labadaasaa loo kala baxay xataa idaa araada allahu markuu alla doono raxmata man araada qofkuu doona inuu naxariisto oo min ahli naari ahlunaarki dad ka ah inuu naariisto naxariisto dad ka ah ahlunaarki markuu rabbi doono inuu naxariisto amara allahu alla wuxuu amra almalaaikata malaaigta an yukhrijuu inay soo bixiyaan oy soo saaraan man qofkii kaana aha yacbud alla mid caabuda fayurijuunahum fayukhrijuunahum ay soo saarayaan wayacrifuunahum waxay ku garanayaan biaahaari sujuudi sujuudda calaamooyinkeeda ay ku garanayaan wejiga ama ha noqoto ama gacmihi ha noqoto ama lugihii aahaartii calaamadihii sujuudda ay u yeeshay ayaa lagu garanaya ay ku garanayaan weyaan waxarama allahu allana wuxuu ka xaram yeelay naarta wuxuu ka xaram yeelay an ta'kula inay u dhowaato ay cunto ahara sujuudi sujuudda calaamadaheeda inay muxuu ahay taabato ilahi uu ka xarimi weyaan fayakhrujuuna way ka baxayaan min annaari naartaay baxayaan fakulu bni aadam ibni aadam kasta oo naar galay fakulu bni aadam aadam ibni aadam kasta oo naar galay waa in lagu qayda ka asaga ila ibni aadam waxaa wey naaraa u dhawaanayno istaabanayna mxuu ahaa laa yamasuhum xasiisaha ayadda aw laa yasmacuuna xasiisaha wahum fii ma anfusuhum khaaliduun laa yaxzunhum alfazacu اlakbar watatalaqqaahum almalaa'ikatu hada yowmkm aladi kuntum tuucaduun fakulu bni aadam ibni aadam kasta oo naar galay takuluhu naaru naarta ayaa cunaysa oo burburinaysa baabiinaysa ilaa ahara sujuudi sujuudda aarkeeda iyo calaamadeeda mooyeen fayakhrujuuna waxay ka baxayaan min naar naartay ka soo baxayaan waqad imtaxashuu iyagoo dhuxuloobay dhuxul ayagoo noqday dhuxul ayagoo noqday ka baxayaan fa yusabu waxaa lagu shubaya calayhim ayaga maau lxayaati nolosha biyaheeda lagu shubi min allahi caza wajal tabcan marka lasoo bixiyo bananka lasoo dhiga maau lxayaat baa lagu shubi fayambutuuna markaasay ay waxaa weyaan soo baxayaan oy soo dhalanayaan kamaa tambutu siday u soo dhalato alxibbatu abuurka weliba xibada waxaa la yidhahdaa kan dadka ad abuuray ma ahan waa tan ayada is abuurta robardhalatada weyaan ayada laftirkeeda is abuuraysa waxaa weeya eh, xabado eh, geleydoo yar amaba qamadi ama wax lamid ah oo daad uu soo qaadayoo meel iska taal kale weyaan xibada noocaas weyaan kamaa tambutu siday muxuu ahay ay u dhalato alxudbatu abuurkaas fii xamiili sayli meesha uu mxua daadka maray meeshuu daadka maray siday usoo dhalato sidaasoo kale ay usoo dhalanayaan oo jirkoodiia soo dhalana weyaan oo madowgiia ka baabaa oo bini aadan ay noqonayaan uma yafruqu allahu tacaala ilaahay wuxuu ka faaruqaya uu dhammaynaya weyaan min alqadaai xukunkii ummaddii uu kala bixinayay iyuu dhammaynaya bayna alcibaad adoomaha uu kala saarayey oo qaarna fariiqun fi اljanati wa fariiqun fi saciir wayabqa rajulu nin baa soo haraya marka nin baa soo hari oo bayna aljannati wanaar naarta iyo jannada dhexdeeda muxuu aha fadhiyo asxaabu alacraaf ragga asxaab acraafka weyaan wa huwa ninkaana aakhiru man aakhiru ahli الnaar naarta aakhiru ahli naar ahlunaarka kan u dambeeya oo dukhuulan gelitaan aljannata jannada la gala ninka ugu dambeeya weyaan qof ahlunaar oo jannada gala qofka ugu dambayn doona weyaan muqbilan qofka asaga wuxuu ula sii joodaa biwajhi wejigiisa qibala naari naarta xaggeeda ayuu joodaa fayaquulu wuxuu leey yaa rabbi rabbiyo isrif ka leexi wejhii wejigay ka leexay naari naarta iga leexi wejiga iga gubtay waa rafaadisay rabbiyo iga leexiyey qad qashabanii waxaa i gubay riixuhaa ama i halaagay oo iholmiyey gufaaceedii waaxraqanii wuuna i gubay weyaan ee allow muxuuha iga leexi oo wejigayga dhankaas ka leexi waaraqanii waxaa i gubay dakaa'uhaa holaceedii ayaa i gubi weyaan fayaquulu rabbi wuxuu leeyahy hal casayta ma mudan tahay oo ma laga yaabaa in fucila daalika arrinka haddii laguu sameeyo oo lagaa soo leeiye dhanka asaga oo dhanka kale lagu soo leeiye an fucila dalika arrinkaa hadaa laguu sameey bika adiga an tasala inaad weydiisato hayra dalika arrinkaas arrinaan ahayn inaad weydiisato ood wax kala dalbato oo damac u ku qaadama laga yaaba suuragal ma tahay fayaquulu markaasuu le laa maya wacizatika sharaftaadaan ku dhaartaye abadan haka yaab inuu leeyahay fayucii allaahu alla fayucطi illaaha alla wuxuu siinayaa marka maa shaca wuxuu doono oo min cahdin dhaar ah iyo wa miiaaqin ballanna ayuu la gelaya alla ilaahay ballantaas wallaahi bilaahi tallaahi wax walbuu sheegi inaad wax dambe marba haddii laga soo leexiye oo naartii aggeed laga soo leeiyo jannadii aggeed laga soo leeiy inuusan wax dambe weydiinaynin wax walbuu sheegi nacam fayasrifu allaahu allah marka ka soo leexiya wejha wejigiisa can naar baa kasoo leexiya naartii laga soo leexiya oo dhan kale laga soo leexiya faidaa aqbala markuu qaabila bihi isaga cala aljannati jannada markuu soo qaabilsiiyo ra'aa wuxuu arkaa bahjataha ballantaasuu qaadaya marka oo kun dhaaraduu marayaa iyo wax ilaahay u awooda iyo ilaahay muxuu ogsoon yahay oo dhaar ayuu marayaa fa yasrifu allaahu allah kasoo soo leexiya wejha wejigiisa cala naaru leexiya faidaa aqbala markuu usoo joosto bihi usoo joodiyey bihi isaga cala aljannati jannada uu xaggeeda soo aadiyo ra' wuxuu arkaa bahjataha farxaddeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii ayuu arkayaa sakata kadibna wuu aamusayaa maa shaa allahu alla intuu doono an yaskuta inuu aamuso muddo badan ayuu aamusnaanaya intuu alla doono uma qaala markaasuu leeyahay ama udhahay uu dhahayaa yaa rab rabbiyow qadimnii igey oo ii dhowey cinda baabi ljannati jannada albaabkeeda ii dhowey fayaquulu markaasuu le allah caza wajal lahu isaga alaysa miyaadan ahayn bini aadanow qad actayta mid bixiyey alcuhuuda dhaara i walmawaahiiq ballamo badan mid bixi soomaadan ahayn weliba aad ku bixisay anlaa tasala inaadan weydiinin hayra aladii kunta saalta hayra aladii kii hayrkiis oo kunta aad ahayd saalta aad weydiisatay oonku siiyey waxaana inaada weydiinaynin soo tii intaasoo dhaara iyo ballan aad bixisa ma ahayn fayaquulu wuxuu le yaa rabbi rabbiyow laa akuuna aanan ahaanin oo ha iga dhigin ashqaa khalqika khalqigaada kun ugu muxuu liito oo ugu darsaday oo ugu muxuu ahay xumaanta badan oo inkaarta ku dhacday rabbiyow ha iga dhigin fayaquulu markaas rabbi wuxuu leeyahay famaa casayta maxaad mudan tahay oo maaa ma laga yaaba in ucطiita haddii lagu sii daalika arrinkaas allaa tas'ala inaadan i weydiinin hayrahu isaga waxaanan ahayn fayaquulu wuxuu leeyahay laa maya wacizatika baan ku dhaartee laa asalu hayra dalika intaas waxaanana ma weydiinay fayucigu markaasuu bixinaya rabbahu rabbigiisuu siinaya maa sha'a wuxuu doono oo min cahdin dhaar iyo wa mihaaqin ballan ah fayuqadimuhu ilaa baab aljanna albaabka jannada yaa la keenaya faidaa balaqa markuu gaaro baabaha albaabkeeda waraa u arka zahrataha ubaxeedii iyo wamaa fiiha min anadra iyo iftiin iyo wanaag iyo wasuruur farxad wixii ku sugnaa markuu arko fayaskutu wuu aamusaya kadibna maa sha allah alla intuu doono an yaskuta inuu aamuso fayaquulu markaasuu le yaa rabbi rabbiyow adkhili ljana janna igeli halkaasaa la iskugu yimid marka fayaquulu allah alla wuxuu caza wajalla wayxaka liibaantaada eh wayxaka waxaa weye didda waylaka halaagaada iyo liibaantaada ay kala weyaan nacam wayxaka liibaantaada iyo bna aadam ibna aadanow maa aqdaraka maxaa kaa ballanburin badiyey maxaa ku ballanburin badiyey oo ballanburintaada tiro badana alayse miyay ahayn qad acayta mid bixiyey alcahda dhaar iyo walmawaahiiqa ballanyaalo tiro badan allaa tasaal inaadan weydiinayn hayr aladii kii midaan ahayn uciyta lagu siiyey fayaquul waxaa le ya rabbi rabbiyow wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow laa tajcalnii ha iga yeelin ashqa khalqika khalqigaada kan ugu muxuu ahaa dhurdaran ha iga dhigin rabbiyow fayadxak llahu alla marka qosli daxikan fayadxak llahudan waxaa weeyaan nahbitu daxika lilahi caza wajal waa daxik khaas laaiq bihi wa bicadamatihi min hayri taxriifi walaa tabdiilin walaa tactiilin walaa tamiil weeyaan waxaa daxik oo alla subxaana watacaala isaga u qalmo keennoo kale kugu soo dhicin kan xayawaanaadkii kugu soo dhicin waa mid alla gooni u leh subxana wa waa yad llahi oo kale istawa oo kale weeyaan waa sifaadkii fayadxak allahu rabbi ayaa marka ku qoslo caza qaalib ahay wajalla weynaay minhu isagana kaas ayuu ku qoslaa uma yadanu lahu ilahay wuxuu idmaa fadligiisa iyo raxmadiisa arka fii dukhuuli janna inuu jannada gala fayaquulu markaasaa rabbi wuxuu leey tamana warniyahu damac oo qalbiga wax ku qaba oo wax un sheega fayatamana markaasuu muxuu ahaa wax damcaya oo jannada wuxuu ka qaadan lahay waa abcan xataa ida nqaacat markay good umniyatahu damaciisii iyo yodadiiladii uu rabay markay ka dhammaato qaala allahu caza wajalla alla wuxuu leeyahay zid min kada wa kada taana kusii darre tanna kusii dar tanna alla u xasuusini aqbala ilaahay wuu qaabila yudakiruhu isagoo muxuu xasuusinaa yudakiruhu isagoo xasuusinaa rabbuhu rabbigiisa aqbala wuu qaabila yudakiruhu isagoo xasuusinaa rabbuhu rabbigiisa xasuusinaa weeyaan xataa ida intahat bihi alamaani marka yadadeladiisii iyo rabitaankiisii iyo wuxuu sheegan lahay ay dhammaatay kuwii allaad u sheegayna xataa lagu daray qaala allahu alla wuxuu leeyahy laka daalika intaas iyada ah iyo macal intaan kuu sheegay adiga adiga ayaa iskale wamiluhu iyo ayada mid la mid ah oo macahu taala jirtan adaa iskale wey inta ayada in la eg oo labalaabkeeda hadleeda weeyaan wa can abi saciidin waxaa laga wariyey inii aniga samictu waan maqlay abi saciid baala yaquulu nabigan ol alai slat slam laka dalika arrinkaas ayaa kuu sugnaaday wa cashratu amhaalihi iyo toban laabkeeda weyaan qofkii noocaas ahay oo ballanburinta badnaa oo xaalad adag ku jiray oo ilaahay intaasoo dhaar i ballan la galay kadibna mar labaad soo noqday oo mar saddexaad soo noqday abaalgudkiisa ilah u abaalguday arka ikhwaani filah hadi raxmadda ilaahay ilahay wuxuu leeyahay boqol raxmadood boqolkaa raxmadood hal raxmo ayuu usoo dejiyey adduunkan aan joogna ta ayada ayaa daabada iyo neefka bahiimka oo xayawaanka ah uu lugtiisa kor ugu qaadaa canuguu dhalay ta ayada ayaa maxaa hooyada canugii ay ugu naxariisataa ta ayaa miskiinka looga naxariistaa ta ayaa khalqiga iskugu naxariistaan sagaaشan iyo sagaalkan rabbi wuxuu u diyaariyey inuu addoomihiis ugu naxariiso yowma alqiyaama bal arka ikhwaani filah fadligaas marka rabbi qofka asaga meeshaas u geeyey laakiin waxaa la yaabla bini aadamka ikhwaani filah maa acdama qadrak ballanburin bini aadamka qof allah subxana wa tacala saas muxuu ugu ballanburin oo ugu ballanfuri inuu adigu ballan kuu toosiyo suuragalmat imtixaan weeyaan lidaalika ballanburinta waxaa laga dhigay min calaamaati almunaafiqiin idaa cahada qadar xadiidka sagaal iyo afartanaad can abi bakrin sidiq radi allahu tacala anhu qal anahu abu bakr sidiq qaala wuxuu yidhi rasulilah wuxuu yidhi sala allahu alay aslam callimnii nabi allow ibar ducaaan duca oo adcu aan ku ducaysta bihi isaga fii salaatii bihi ducada isaga fii salaati salaadayda qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam qul waxaad tirahdaa allahuma allahyow inii anigainii aniga dalamtu waan dulmiyey oon ku gardarooday nafsii naftayda dulman gardaro kaiiran ee aad u badan aan ku gardarooday oo dunuub iyo dhibaato iyo mxuu ahaa xumaan badan aan naftayda aan dusha ka saaray weyaan walaa yakfiru dunuub dunuubtana ma dhaafa ilaa anta adiga unbaa rabbiyow dhaafta ee faqfir lii ii dhaaf rabbiyow maqfiratan dembi dhaaf oo min cindig xaggaada ka ahday warxamnii rabbiyow ii naxariisa oo iska kii dhaaf inaka adiga ayaa alhafuuru dhaafid badana ah alraxiimu naxariis badan weyaan saasuu nabigeena ala sla slam kula dardaarmay abi sidiiq kolleyba qof haddii loo dardaarma ikhwani filah waa qofka nabiguuu jeclay alah slat slam id huma fi lqaar saaxiba waa saaxiibkiisaad ogeydeen marka wuxuu u dardaarmay inuu ducadan ku ducaysto allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta qof kale lagama yaabo qolyahan hadda mxuua kaniisadaha inta looga taga kadibna yidhahdaa sukuuku lqufraan waraaqa rasiid loo jari oo kadib dembiga laga tuuri baabkaas baab soconaa ma walaa yakfiru dunuuba ilaa anta faqfir lii maqfiratan min cindik warxamnii innaka anta afuur raxiim xadiid kontonaad ibn cabaasin waxaa laga radi allahu tacala canhuma xabru lumma waturjumaan qur'aan wuxuu leeyahay ibnu cabaas ana rafca asawti sawtka oo kor loo qaado bidikri dikriga alla kor loogu qaado xiina yansarifu markuu annaasu dadka markay ka soo laabtaan min almaktuuba salaada faradka marka laga baxa oo lagalaga salaamo noqsado kaana wuxuu ahaa mashruucan aw kaana wuxuu ahaa shay la yaqaano calaa ahdi اnabiyi sala allahu aleyh waali wasalam waqhtiga nabiga shay la yaqaano inqidaaa salaati rasuuli illahi sal l slm ila bitakbiir arrinta ayada marka waa marka salaada laga baxa in astaqfirullah astaqfirullah astaqfirulahi kor loo qaado in waxaa weye allah akbarta laga sii hormariyo in waxaa weeyaan allahuma cinii iyo adkaartii kor loo qaado shay wakhtiga nabiga la yaqaana oo macruuf ayuu ahaa weyaan waxaan aad ugu arkaa qoryaha reer nejdi qolyaha dhanka markaad eh, sacuudiga oo kale tusaale ahaan xarameynka maka iyo madiine aad uguma badno laakiin markaad gaarto qasiim iyo burayde ilaa riyaad iyo waddanka markaad tagto masjidka wuu gariirayaan hal maray wada dhawaaqayaan astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah allahuma anta asalaam saasay wadayaan waxay ka hormarinayaan weliba mxuu ashhadu mxuu ahaa tashahudka ay ka hormarinayaan ay ka hormarinayaan weyaan marka shay marka munkar ah oo la aqoonin ma ahan waa shay waqtiga nabiga alay sla slam jira jiray taa iyo dee ducada jamaacigeedna waa kala duwan yahin taban isku nooc ma ahan nacam xadiidka ko iyo kontonaad can cabdilahi bn cumar waxaa laga wariyey quul wuxuu le abdulahi bn cumar radi allahu tacala canhu samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi baan ka maqlay sal allahu aleh waali wasalam yaquul isagoo leh kullukum dhammaantiin raacin la jira ayaa tihiin dhammaantiin raaci baa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waxaa laga weydiin doonaa can raciyati wixii la raaciyey ood la jiray la jira ayaa tihiin dhammaantiin wixii la raacin qofka la weydiinaya dhammaantiin waa laidin weydiin doonaa alimaamu qofka madaxda ah raacin waa la jire wamasuulun waxaa laga weydiin doona can raciyati ummaddi uu la jiray oo mas-uulku ka ahaa cadaalad buu sameeyey diinta alla ma ku xambaaray maslaxadooda ma ka taliyey mafsadadooda ma ilaaliyey dhan ma wada aadiyey haakada su-aal u taalla weyaan waa laga weydiin doonaa nacam warajulu qofkana raacin wuxuu la jiro ka yahay fii ahlihi ahalkiisa wamasuulun can raciyatii raciyaddii iyo dadka loo dhiibay oo asaga hoos joogay waa la weydiin doonaa diinta alla ma ku toosiyey cadli muu sameeyey adduunya aakhara ma u taliyey wahaakada walmaratu naagta raaciyatun fii beyt zawjiha ninkeeda gurigeeda guriga ninkeeda ayay mas-uul ka tahay eedna oo loo dhiibay wa mas-uulatun can raciyatiha raciyadeeda ayadna waa laga weydiin doonaa qiyaama walkhaadimi qofka adeegaha shaqaalaha ahna raacin asna waa mxuu ahaa la jire fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa ayaa loo dhiibtay ama ha noqdo addoon rasmi oo loo leeyahay ama ha noqdo qof shaqaala oo mu'taman oo la aaminay wa mas-uulun can raciyatii isna waxa loo dhiibay mas-uul buu ka yahay waa laga weydiin doonaa maalinta qiyaama qaala wuxuu yidhi waxasibtu waxaan u maleeyey an qad qaala inuu yidhi warajulu ninkana ninkana raacin la jiro ayuu ka yahay ka yahay fii maalihi fii maali abiihi aabbihiis maalkiisa raaci buu ka yahay wamasuulun waa laga weydiin doona can raciyatihi wixii loo dhiibay wa kullukum dhammaantiin raacin la jiro ayaatiin wamasuulun qof walbana laga weydiin doona can raciyatihi wixii loo dhiibay wax qof walba mas-uul qof aan mas-uulayn mesha lama arko imaamku waa mas-uul muadinku waa mas-uul waxaa weya sheekh waa mas-uul qofka waxaa weyaan aabbaha waa mas-uul hooyada waa mas-uul qofkii madaxda sar waa mas-uul wahaakada nin walba mas-uuliyadda ah maalinta qiyamana la weydiin doonaa marka nin walba wixii loo dhiibay oo gacanta loo geliyey meel ha iska saara iska wanaajiya nabiga saasa ah ku tilmaama ale ku dardaarmaya alayh salat slam xadiidka kow iyo kontonaad can anasin waxaa laga wariyey yaquulu radia allahu tacala an yaquulu isagoo leh kaana nabiy nabigu wuxuu ahy sala allahu aleyh waali wasalam ida ishtadda albardu qabowga hadduu darnaado bakara wuu boobsiin jiray wuu dadejin jiray bisalaati salaada salaada jumcaha loola jeeda sida noo imaan doonta waida shtada markuu darnaado alxaru kuleylkana abrada wuu qaboojin jiray bisalaati salaada wuu qaboojin jiray yacni aljumca salaada jumcada ard alxaramayn iyo meesha madiina oo nabigana joga alai slat slaam kuleylka marna wuxuu gaarayaa heer aan la awoodi karin waad aragtay raggiina soo xajiyey ama cumrada aaday qabowgana wuxuu gaarayaa heer dee aan asna saasoo kale ah oo nairobi ay noqonaysa meel aad u kulul marka wakhtiga kulaylaha u jira badan nabigana sal allahu alay ali wasalam dib uu dhigi jiray muxuu ahaa salaada jumcaha si uh, hoos uu usoo baxo meel la mari karay waxay usoo baxaanoo taqriiban ay qoraxda yar qabowda haddii wakhtiga qaboobaha lagu jirana wakhti hore ayuu nabiga alay sala slam tukan jiray xadiidkasaddex iyo kontonaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jaabir jaaa rajulu nin baa u yimid jaaa rajulun nin baa yimid wanabiyu nabigeenana sal allahu alay ali waslm yakhtubu annaasa dadka isagoo khudbaynaya yowma aljumca maalinta jumca baa soogaday masaajidka faqaala nabigan wuxuu yidhi asallayta miyaad tukatay yaa fulaanu hebelow ma tukatay qaala wuxuu yidhi la qaalana wuxuu yidhi qum kac oo farkac duka marka qofka inuu masaajidka iska yimaado oo isagoon taxiyatulmasjid aan tukan uu iska fadhiisto wax laga haboon quruxsanayn wayaan oo diintana maxaa khilaafsan marka imaamkaan hadlaa marka muxuu yahay ninkaan la hadli khudbad marka lagu jiro imaamku wuu hadli karaa qof baa dadka dhex socda qof baa wax dhibi ijlis faqad aanayta wa aadayt waa hadli haddii marka adigu kula hadla imaamkana waad u jawaabaysaa laakiin min tilqaai nafsiga inaad adig war bilowdo ama qof agtaada la hadasho ama imaamka adig aad muxua hadal aad la hadasho maya lakiin imamka hadduu kula hadlo ku yidhahdo waxa maxay yihiin ama waxaa samey ama waxa maaad kala jeedaa nacam waad u ajiibaysaan salaadaadina laqwi kuma dhacay iyo muxua khudbadaadii laakiin adig haddii aad bilowdo ama kii ku ag fadhiyey ama aad imaamkii taas marka xaaladaas waa ilaa lidaruuraati اlquswa haddii dee halaag uu jiro kale oo shay daruura wadaruuraat tubiixu almaxduuraat nacam xadiidka afari kontonaad can anas ibni malikin waxa lg radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas ibni malik asaabat الnaas dadka waxaa ku dhacday sanatun abaar sanada abaarna waa loo adeegsadaa guna iyo mxua iyo sanad caadina waa loo adeegsadaa sanatun abaar calaa ahdi rasuuli lahi rasulka ale waqtigii sal allahu alيh ali waslm fabaynamaa waqti annabiyu nabigeena sala allahu caleyh wasalam yakhtubu uu khudbaynayaa fii yowmi jumcati maalin jumca ah qaama waxaa istaaga araabiyu nin reer baadiyeah reer baadiyaha wanaag badan ay runtii u hayaan diintan shaqo badan ay qabteen iyo su'aalo badan iyo howlo badan baad ilahay ummaddan muxuu ahaa ugu wanaajiyey amaad ilaahay ugu cadday sababtooda faqaala nabigen faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah rasuulka allow halaka almaalu maalkii waa halaagsamay xoolihii waa ba'een wajaaca alciyaalu caruurtiina way baahdeen oo alla muxuuha rafaaday fadcu llaha lanaa ilaahay noo bari inaad ilahay roobna siyaad ula jeedaa farafaca yadayhi labadiis gacmoodna bay kor u qaaday wamaa naraa mana aragna marka iyada fi samaai samada qazaca gobol laba qaca idin qor hal qaca way wax saxdaa qazcatan gobol oo daruur ah loola jeeda weyaan fawladii fawalladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi ay gacantiis ku sugnayde ayadna waayaad waxaa weyaan waa ibaatu sifat اlyad lirabbina tabaaraka watacaala waa yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wakibraahi wasuldaanihi weyaan biyadihi allihii baan ku dhaartay naftayda ay gacantiis ku sugan tahay maa wadacahaa nabiga gacmihii sooma dejinin oo kor uu gacmuhu uqaaday sooma dejinin xataa haara asaxaabu ilaa uu muxuu ahay ka dhaqdhaqaaqo ood ka muxuu ahaa aruuro asaxaabu daruurtii ay ka dhaqdhaqaaqdo ood ka kaca amaal aljibaali buuro iyadoo kale ah ilaa ay m buuro ka noqoto waxa way nabiga gacmaa sooma dejinin uma lam yanzil uma lam yanzil nabiga mimbar kama soo degin uma lam yanzil kama soo deginin nabiga nabiga cala slat slam can mimbari mimbarkiisa xataa ra'aytu ilaa aan ka arka almaطara maطarka aan ka arko yataxaadaru uu ka soo da'aayo calaa lixyatihi garkiisa nabiga sal slm uu saas ugu da-aya famuirna kadibna waana la roobiyey oo roobabaaw ayaad rabbi na siiyey subxana wa tacala roob ayaan helnay yowmana dalika maalinta ayada ah ayaad ilahay na siiyey wa min alhadi berrina roob ayaana la siiyey wa bacda alhad beri dambana haakada saas ayaa roobka u socday waladii yalihi iyo kii ku xigay xata aljumca alhra ilaa jimcihii dambe laga gaaro weyaan wa qaama dalika alacraabiyu kii ninkii reer baadiya marka istaagay mar labaad fuq waa taaganya aw qaala wuxuu yidhi hayruhu mid kale faqaala wuxuu ya rasuul allah rasuulka allow tahadama albinaau dhismihii waa dumay waqariqa almaalu xoolihiina way maashoodeen oo kulli mxuu ahaa waa qarqoomeen biyihiyaa qaaday ee fadcu lana ilaahay gacmaha kor u qaado ilahay noo bari farafaca yadayhi nabiga alai sl sl mar labaan dana ra'uufu raxiim gacmahu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyo xawaalayna dhinacyaha naga mari xawaalayna dhinacyaha naga walaa calayna dusha nagana mxuu ahaa matarka ha nagu wadin weeyaan famaa yushiiru nabiga ma ishaaro oo saas uma ishaaro biyadii gacantiisa ilaa naaxiyatin dhinac oo min asamaai samada ila nfarajat daruurtii ay ka fedmayso wa saarat almadiinatu madiinana waxay ahaatay mila aljawba diriishadoo kale ama qubadoo kale ay noqotay weyaan oo saas meel bannaanay noqotay daruurihii dhinacyay sida ugu jiraan wasaala alwaadi waadiga ayaa socday waadiga waa waadi qanaat shahran awdiyada magaala madiine ku taalla waxaa ka mid waadi qanaa oo uxud horteeda maro oo mxuu aha nimankii shuhadaa uxud meeshii mxuu ahaa aad usoo maray ninka la jira khalid bin waliid waxaa ka mid ah waadi caqiiq marka awdiye badan oo magaalada madiine ku yaalo athari ah oo la yaqaano ayaa jirta weyn waadigaas marka hal bil ayuu socday walam yeji ma imaan axadun qof min naaxiyatin dhinac kama imaan ilaa xadaa wuxuu ka sheekayn jiray biljuudi ilaahay mxuu ahay deeqda uu bixiyey iyo barwaaqada dhacday ayuu nin walba ka sheekeynaya w dhan walba marka taa xadiidka isagaa ama xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya istisqa oo imaamki isagoo mimbarka taaga inuu gacmaha taago od istisqa la imaado ayuu ka sheekaynaya mas'ala waxaa ku jirta muhiima laakiin wakhtiga naguma caawinay oo ah gacma taagga imaamka inuu gacmaha taago isagoo khudbada ku jira mu'muumiintana ayayna gacmaha taagaan imaamka muxuu markuu duceeya xukunkeeda wuxuu yahay insha allahu tacala waqti aan waqti helna ayaan tafsiilin doona biidn illah caza wajal xadiid konton i shanaad can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sal allahu alيh ali waslm kaana wuxuu ahay nabigeenna yusalii mid tukada qabla duhri salaad duhur kahora rakcatayn buu tukan jiray laba ragca wa bacdaha duhurka mxuah kadibna rakcatayn buu tukan jiray waa afar wa bacda almaqribi maqrib kadibna rakcatayn buu tukan jiray oo fii beytihi weliba gurigii ku tukan jiray waa lix wa bacda alcishaai cishaha kadibna rakcatayn buu tukan jiray laba rakca wa wuxuu ahay nabiga laa yusalii midaan tukanin bacda aljumcati salaad jumca xataa yansarifa ilaa uu ka laabto oo guriga ugu laabto fa rakcatayn buu tukan jiray nabiga alai slat slam kadalika ayadana waa nabigu wuxuu tukan jiray laba ragco fajar ka horeeya riwaayaadka qaar waxay leeyihiin afar buu tukan jiray salaada duhur adiga laba iyo toban ragc ayaa lagaa waynin laba iyo toban ragc haddii lagaa helo khayruna ilahi waa ku kulmay subxana wa tacaala in afar ay duhur ka horeyso afarna ay ka dambaysa riwaayaadka qaar qaba salaada muxuu ahaa cisho labaa ka dambaysa qowlan waaxidan salaada maqhribna waa laba salaada subaxna waa labaa ka horeysa afarti waxaad ku dartaa marka afartii duhurka ku dar amaba lixda duhur ku dar laba iyo tobankaasa ugu haboon uguna qurux badan axaadiis badanna ay shaarayaan in mukaafaa iyo abaalmarin weyn uu rabbi subxana watacala ku bixinaya qofkii daa'imo laba iyo tobanka ragca oonan muxuu raatibada qofka daa'imo xadiidka lix iyo kontonaad way jirtaa riwaayaat waxaa sugan oo nabigana ka sugan alayh salaat slam inuu afar ragca tukan jiray inuu afar tukan jira ayaa ka sugan weyaan labana kolleyba waxaa weyaan waad ujeedaan waa xadiidkan bukhaariga marka adiga inta ugu badan oon sugan la imow salaada marka laga bax mxuu ahaa laga bax salaada jimcaha afar qofku inuu tukada wax qurux badan waa adilana kuso aroor saxiix xadiidka lix iyo kontonaad can ibni cumar waxaa laga war allahu tacala anhuma qala wuxuu yidhi ibni cumar qaala nabiy nabigu wuxuu yihi sal allahu aleyh ali wasalam lana nabigu wuxuu noo yidhi qaala nabiy nabigu wuxuu noo yidhi lana annaga lamaa rajaca min alaxzaab dagaalkii khandaq ama axzaab oon horay mar ugu sheekayn markuu nabiga ka soo laabtay wuxuu yidhi laa yusalliyana yuusan tukanin axadun qof alcasra salaada casr ila fii bani qurayda reer bani qurayda niminkai ballanta ka baxay oo intaasoo gaal oo iskugu timid magaalada madiine inay baabi'iyaanay dadkeeda niminka abaabulay oo ballanta ka baxay oo intaasoo dhaqaale bixiyey niminka ayaga marka gaalada ilahay u jibiyey wa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha ay ku dhacday niminka ayagaa nabiga wuxuu yidhi marka meel kale yaan lagu laamin ilaa muxuu ahay niminkaas looga tagayaan casr la tukanin saasuu nabig yidhi alai sla slam fa adraka bacduhum qaarkood waxay muxuu ahay gaareen alcasra fi ariiqi casr liiqi iyo casrkoo sii dhammaanhaya ayay ariiqi gaareen fa qaala bacduhum waxay idhan laa nusalli ma tukanin xataa naatiya ilaa aan reer bani qoreyda ugu tagno ha ka yaabin walow qoraxda toban jeer ha dhacdo wa qaala bacduhum waxay idhan qaarna bal bal nusalli maya waan tukanaynaa lam yurid mina dalika nabiga inaan tukanin maqsuudkiisi m waxay ahayd iminka in loo degdego taasubay qadiyad ahayd tiina waan samaynaa waana tukanayna qolyihinu aadaynaa fadukira dalika linabiy nabiga ayaa loo sheegay in dadki ay laba u kala jabeen qolona ay ilaa qoraxda ka dhacda ayun reebanay qoreed agga isu socdeen qolona ay jid ku tukadeen oo kadibna ay raggi aadeen falam yucanif nabiga ma uusan eedin kuma adkaynin waaxidan mid oo minhum ayaga ka mid labada gruub mid uu mxuu ahay dhaliilay ama mid uu eed u joodiyey lama arkin weyaan marka waxyaabahan ijtihaadiga ah iyo masaaisha ijtihaadiga ah fiiha wasc adila haddii ay soo aroorto maxaamilna ay leedahay wixii ijtihaadka saaiqa ah waa maqbuul liskuma bidceeyo liskuma tafsiiqiyo liskuma naca laguma haajiro liskagama haajiro marka masaaishan waa inaan muxuu ahaa wasic sadraka qofka muminka waa inaan qalbigiisa uu waasiciyo xadiidka eh, toddobai kontonaad can anasin waxaa laga wari qaal wuxuu yidhi anas bn malik kaana rasul la rasulka al wuxu ahy sal allahu alih alihi wasalam laa yaqduu midaanan ka lihin yowma alfitri maalinta ciidulfiriga oo hadda maru laga soo baxay taqriiban ciiduladxaana waa ka dambaysay xataa yakula ilaa u ka cuna tamaraatin dhowr xaba oo timir ilaa u ka cuna wa canhu waxaa laga wariyay anas min ariiqin aanin riwaayo kale ama ariiq kale wayakuluhunna nabigu wuxuu cuni jiray witran tiriis dheer hal saddex kadibna shan todoba sagaal haddii lasii badiyana dhib ma laha laakiin badinta waxaa weyaan waxaa laga yaaba kulayl badan leeda inay baasho dhib keento waa suuragal kontan iyo mxuu ahaa xadiid kontan iyo sideedaad can ibni cabaasin waxaa laga radi allahu tacala canhuma can inabi nabigu wuxuu ka wari sal allahu alيh ali waslm qaala wuxuu yidhi malcamalu camal oo fii ayaamin ayaamo la qabto minha ayada fii haadihi maxaa idiin qorna adinka saasaa idin qorn ma alcamalu wuxuu yidhi ma alcamalu shaqo la qabto fii ayaami alcashri toban maalmaha tobanka ah afdal min alcamali fi haadihi hay kitaabkii aw yahay xaashiyadii gefki isku raaceen dhammaan naam can ibni cabbaasin waxaa laga wari radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi ma alcamalu camal ma ahan oo fii ayaamin maalma afdalu mid ka fadli badan minha iyada fii hadihi taniitu tobanka dilxija weeyaan tobankaas qaalu waxay dhn walaaljihaadu jihaadna xataa qaala nabig wuxuu yidhi walaaljihaadu xataa jihaadka ilaa rajulu nin oo kharaja baxay yukhaatiru isagoo khatargelina binafsihi naftiisa wamaalihi naftiisii maalkiisa mxu isagoo khatargelina baxay oo dhammaan wada wada naftiisii maalkiisiiu mxuu aha gacanta ku wada falam yarjic bishayin waxba aan la soo laabanin qofka isaga unbaa ka fadli badan qofka waxaa weeyaan acmaasha wanaagsan la imaaday weeyaan naam eh, naam malcamalu camal oo fii ayaamin ayaama la qabto afdalu mid ka fadli badan ma ahanin fii haadihi tanaytu camal la qabto tobankaas maalmood camalka fadli badan lama arko oo wanaag la sameey lama arko weyaan kadibna xataa waxaa la weydiiyey wala ljihaad qaal nabig wuxuu yihi wala ljihaadu xataa jihaadka ilaa rajulu kharaja yukhaatiru isagoo khatargelina binafsihi naftiisi wa maalihi maalkiisa falam yarjic bishayin waxba aan la soo laabanin weyaan xadiidka kontan iyo sagaalaad can ibni cumara waxaa la weri cbdullahi bn cumar radia allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi cbdullahi bn cumar kaana nabi nabiga mxu sal allahu alيh ali waslm yusalii mid tukada fi safari safarta calaa raaxilatihi isagoo hashiisa saaran daabadii saaran hashi asagoo saaran weyaan xayu tawajahat bihi meel alla meesha lujeesata sunnada weyaan yuumii nabigu ishaari jiray imaaan ishaaritaan salaata leyli ayuuna saa samayn jiray salaada leylka ila alfaraa'ida salaada faradka maya wayuutiru nabiga witirka wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilati daabadiisu ku tukan jir nabigana sal allahu aleh ali wasalam salaada sunnada ah waa sunnada mulaqa ah nabiga alayh slat slam iyo salaatuleylka wuxuu ku tukan jiray isagoo saaran hashiis saaran annaga diyaaradda ku tukan karnaa bala nacam waa ishaaraysa laakiin lama sujuudi karo ma lagu tukanaa baabuurkii nacam doonta ma lagu tukanaa nacam laakiin faradka maya faradka waxaa weeyaan iyada nabiga kuma tukan jirin alayh salaat salaam ilaa inay daruuro adag timaado baabka isagaana mar kale laga hadli karaa hadda wati looma hay xadiidka lixtanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu yidhi abi hurayra qaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal allahu alيh ali wasalam laa taquumu saaca saacadda ma dhici doonta xataa yuqbada alcilmu cilmiga ilaa laga qibloodo oo lagala noqdo oo cilmiga la qaato oo azalaazilu dhulgariirada ay tira bataan maanta dhulgariirka ma bilu maraya bil kadib waad laba bilo kadib waad maqlaysaa waa karatu zalaazil wayataqaarabu zamaan zamankii uu isu dhowaado ki ama labada kun iyo afar iy tobankii gorma bilaabat hali han iyo tobankii gorma bilaabat hadda waa sii hoobanaysaa usbuucan bishaan gorma bilaabat hakada taqaarub zamaanka reer nairobi ayaga aad bay u fahmi karaan wa tadharu fitan fitnadana ay bannaanka timaado oo macaasidii iyo beladii iyo xumaantii iyo cisyaankii o dhan bannaanka ay yimaadaan wayakuru alharju qatliga iyo dilka u bato wahuwa لا yacrifu alqaatilu fii ma qatal wala almaqtuulu fii ma qutil xataa yakur fiikum ilaa aad mxuu aad ka bato almaalu maalka uu kaga dhexdiina inkaga bato oo fa yafiidu kadibna uu shubmo ilaa intaas laga gaaro qiyaamada ma dhacaysa weeyaan saasuu nabigan le alayh salat slam maalkina waad aragteen maalki ma masaakiina la maantana bifadl illahi caza wajal nicmo badan ba xitaa meel kastaba xitaa tuulooyinkii xitaa gobolladan dagaalku ka jiro soomaalida ay degan tahay toban sano labaatan sano ka hor sidii la lama ahan isbedel weynaa dhacay sida dhabtaa katratulmaal dabaqyada la dhisaa iyo horumarka socda iyo isteedyada la samaynaya iyo wahaakada waad la yaabaysaan marka ifaadatulmaal iyo maalku inuu shumo waxay ka mid tahay oo waxaa weeyaan aad u tirabato min calaamaati saaca ka mid tahay marka nabigeena ala sla slam xadikan wuxuu ku caddaynaya in cilmiga la qibloon doono haddii cilmiga la qibloodo jahliga uu tiro bato ama cilmigii laftirkiisii inta muxuu ahaa qofka uu barto kadibna laa yacmalu bihi waa qibdlcilm lanna qofka haddii cilmi uu yaqaano cilmigi markuu yaqaanona cilmiga usan ku camal falaynin macno ma laha qofka caamiga ah oo diinta alla aan aqoonin oo mustaqiimka ah ayaa boqol jeer ka fiican ilan diinta cid ka dhagaysana lama arkaba isaga diintiguu yaqaana mana ku camal falay intuu istaago waxbuu sheegay yaa ka dhegaysanay mustaiil idwaa jaahil marka ficlan laa aad yastamic laa axad yastamic minhu marka qabdulcilmiga xataa camalkiisa soo geli karo qofka haddii cilmi intuu bartay kadib inuusan ku camal falaynin oo le war muxuu sheegi waxaan isagaa ma ku camal falaynin leeyahay waa qabdulcilmiga sida xaqiiqada leanna cid ka qaadanaysa ma lahan cid ku ta'auri ma lahan cid macno wuxuu sheega u arkaysa lama arko marka waa lugooye un marka taasna nabigan uu sheegay tirada badan oo iyo lugariiradan zamankan isu soo dhawaaday fidnadan iyo dilkan socda maanta hadi qofka turbiinka wax ku fiiriyo qiyamada ma taagan isma taagnin xaqiiqatan waxaa weeyaan ashraad saaca suqra ashraad saaca waa laba qaybood asuqra walkubra kuwa yar iyo kuwa weyn kuwa yarraa waan aan soo dhamaysanay nabi maxamed oo horey alayh sala slam waa soo dhamaysanay hadda waxa noo harsan waa kuwa weynay kuwa hadday mar bilowdaana waa tusbax go-oy hal marunbaa muxuu wadda laga qaadi cid kalama haris marka xadiidkaas wuxuu ka sheekaynaya marka in cilmiga la qidoon doona saasay wax dhici doonaan waxaa weeyaan zamankuu dhowaan doona fitantaas ay imaan doonta qatligu badan doona maalka la shubi doona marka ayada haddii qiyaamo iyo ay soo dhawaato aakhiro maxaa gudboon marka maxaa aadan waa in la diyargarow haddii waa lagugu socdaa waa in la diyargarowd martiyaa ku imaanayso waa lagu dili rabaa wahaakada wakhtigii timeka waa la gaaray waa inaad muxuu ah isdhiibto waa inaad diyargarowdo waa inaad camalkaada tirabato hada wallah aclam sal allahu cala abdihi warasuulihi wamustafa